kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay kulan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaanays soomaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen arbaca khamiis ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay toddobiiyo tobanka januari afar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi caawaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxaa gacanta ku haysto meesha shabaab gacanta ku haysto shabaab gacanta ku haysto shacabkii aad bay u gumaadayaan xoolihii iyo wax kasto iyo gabdihii iyo ehladii aan ka dhalanay oo dhan gumaad bay ku jireen alxamdulilah gumaadkiina hadda kolley hadii oo ninkaas oo waajibkiis la marsiiyana dadkii shacabki bay haddana u kaceen waa mid ka mid ah ciidanka dadka deegaanka hogaamiye ah ee ku sugan gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in deegaan lagu magacaabo xaramka oo konton kilomitir u jirta jilib inay ku dileen horjooga ku-xigeenka ururka al-shabaab kadib markii dadka halkaasi ku dhaqan maalmihii u dambeeyay ay dhibaato kala kulmeen al-shabaab isagoo sheegay inay kasoo furteen hubkii uu watay qodobada sidoo kale barnaamijka xog wareysa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona berri waxaa lagu balansan yahay dalka uganda inuu ka furmo shir madaxeedka wargoboleedka igad mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ugu horreeya madaxweyne xasan maxamuud iyo madaxweynaha dalka jabuuti ayaa gaaray caasimada wadankaasi kambala shirkaas ayaa ujeedadiisu waxa uu yahay in looga hadlo xiisada kasoo cusboonaatay gobolka iyo dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay horeyna u codsatay in shirkaasi uga hadlayso qadiyadda falastiin falastiin waa qadiyad carabeed waana dal soomaaliya sida mas-uuliyad ay uga saaran tahay dal kastoo carbeed jaamacad walcarabiya sida hiilka annagaba naloogu yahay in loo wada hiiliyo waraysi arrinkaasi ku saabsan ayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa sida dowladda ay shirarkaasi kala duwan ee ka dhacay uganda uu muhiim ugu yahay qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona hay-adda duulista rayidka oo faahfaahin ka bixisay diyaaradda etoobiyan irelan oo maanta hawada soomaaliya laga celiyay qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan

suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka xog waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa sheeki anigu waayaan laba mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo barakaca iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala weji dadabka iyo jahanama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahay naga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahay naga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahay naga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahay naga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allaha inaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo xaqiijiyo khalkhalka iyo khilaafka allah aynaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog mid ka mid ah ciidanka dadka deegaanka oo lasoo xiriiray idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay khaarijiyeen mid kamid ah hogaanka al-shabaab ee ku sugnaa deegaan lagu magacaabo xaramka oo konton kilomitir u jirta magaalada jilib waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku dileen ninka isla markaana ay kasoo furteen qorigii uu watay waryaheyna farxaan maxamed xuseen ayaa ugu horeyn weydiiyey magaciisa iyo sidoo kaleetaba tillaabooyinka ay qaadeen iyo cidda garabku siisay magacaada ku bilaaw idaacadda kulmiye maxaa ula soo xiriirtay magaciigi waxaa waaye maxamed cabdi xuseen haye deegaanka xaramka ee gobolka maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay qorsho waxaa ka dhacay in lagu qaarijiyo amiirka amiir ku-xigeenkiisa ah in lagu qaarijiyo oo aan go-aan ku gaarnay inaan madaxa ka jirno waana ka jirnay kadibna hubkiisana waan kasoo qaadanay annagana waan kasoo farabaxsanay alxamdulilah deegaanka yaa gacanta ku haya waxaa gacanta ku haysto meesha shabaab baa gacanta ku haysto al-shabaab baa gacanta ku haysto shacabkii aada bay u gumaadayaan xoolihii iyo wax kasto iyo gabdihii iyo ehladii aan ka dhalanay oo dhan gumaad bay ku jireen alxamdulilah gumaadkiina hadda kolley haddii oo ninkaasoo waajibkiis la marsiiyana dadkii shacabkii bay haddana ku kaceen inay afduubtaan ay yidhaahdaan nimankii ninkii nin bay naga dileen fakad nimankiin waa naga rabaa dadkii shacabkiibay ku afduubtay ku qaraareen anagana markaan waajibkeena kasoo gudanin waa kasoo tagnay alxamdulilahi wax waajiba ah. hadana haddana waxaa noo balan in anigana weliba aan aga sii harayn oo barti ay joogaan weliba aan halhal ugu gumaada weliba aan jeclahay weliba deegaanka aad hadda ninka shabaabka deegaano inta badan ay gacanta ku hayaan al-shabaab sidee inkugu suurto gashay in nin al-shabaab oo sargaal ka tirsan ah eh, aada ku dishaan waxaa sidiisaba waxaa la yii ninka ragga ah ciil cadaabbu ka durtaa marka waxaan ciil ka badan oo ciil dartiisa aan u noolaa weynay inaan go-aan waxaa ku gaarnay ninkaas aan u dhamayno oo ehelkeena iyo xoolaheena iyo dadkeena iyo qaraabadeena inay xornimo ku noolaadaan wixii hadda ka dambeeyana waxaan jecelnahay inaan dowladaba inay karab nagu siisa anig weliba aan aad iyo aad aan ugu waana halbowlihii oo labada dhinac laga deganay kolley nimo nin ma tahay kolley meeshaas horta kolley hadii istiraado waa suubinayna ma suubi karti hadda maxaad marka eh, samayseen markaad ninkii disheen qoriga aad qaadateen kadib waan kasoo tagnay waan kasoo baxnay markaan soo baxnay adiga saddex habeen baa wada ku jirnay kadib dooman baa nagula soo qaaday doontii barabayna keentay haddana alxamdulilaahi meel nabad laha joognaa dowladda federaalka soomaaliya gacanteeda ku jirnaa alxamdulilaahi wax firfircoono mooyaane iyo barwaaqo iyo bashbash mooyaane dowladda labadbaar bay nagu soo dhaweysay waan eh, ku farxday aad iyo aad bay ugu farxday waxaad sheegtay in dhibaato badan aa u dulqaadan weyseen wax badan aan dulqaadan weyne gabdhaheenii ay eh, kumaanayaan oo xoolihii xornimo iisa ku noolaaneyni magaalada aan xornimo lagu noolaaneyni kullii xornimo daran hadda sideeda waxaa la yidhi adduunkana ciil waxaa la yidhi cadaab baa laga doortaa intan dadkeenu kumaadi lahaayeen waxaan go-aan ku gaarnay amba aan ku dhimano meeshaas amba nafteeno ilahay noo badbaadiyo ayagana aan ku jirno wixii dambeeyan aan dhamaystiran hadda maxaa xal ah haddii mar deegaankii eh, aad kasoo tagteen dadkii shacabka ahaa in ay ku sugan yihiin ma laga yaabaa in aad samaysaan howlgal ka dhan ah al-shabaab aad iyo aad aad iyo aad si wanaagsan si wanaagsan weliba waxaan garab weliba iyo guul iyo gobonimaba ka sugaynaa dawladda federaalka soomaaliya loogana hari maayo hal hal mooyaane xataa iska daaye gabadhood inay isku noolaanayna balmaanka qaadayna dawladana waxaan ka codsananaa inay garab nagu siiso barnaamijkaas kulley waxa layskaga dabaarayana ma ahan gumaad aad bay dadka ugu noolyihiin oo aada iyo aada u dhibaataysan waayeeladii gabdihii shaqiirada yaryar naagihii waaweynaa xoolihii xornimada looga dooli karta oo uma daaqsan kartay markaa daaqsan jiraa xoolihii daaqaan duurka iska yacaanba waxaa arkaysaa oo neef bay iska qabsanaya waa isqalnay markaad baraaw imaadeen saraakiisha ciidamada aada la kulanteen maxay idin sheegeen maxaadna idinka u sheegteen maasha allah maasha allah si kal iyo laab ay nagu soo dhaweeyeen haddana hadda kulley waan waxaan sugaynaa warbixintooda muhiimka ah kalsoonida eh. oo ayaga aan hadda ka warsugaynaa waan u fadhinaa kulley waan aada aad ino soo dhaweeyeen maasha allah deegaanka xaramka meeqaa qof oo aad kaga soo tagteen oo howlgalka aad ku samayseen waa rag badan baa jooga adiga boqolaal dhan waliba boqol dhan waliba oo hadda joogto laakiin hadda laba raga qorshahaas suubiyey waana joognaa hadda maasha allah ilahi waana soo nabadaroogay dowladda iyo sidoo kale maamul goboleedka jubbaland maxaad ka codsanaysaa oo aada fariin u marin lahayd waxaan ka codsanaynaa hawada aan umarsinayaa in si dhaqsiyaha badan ay garab nagu siiyaan ee na garab istaagaan oo annagana aan haddana duul taaganahay mar walbana aan abharan oona looga hari doonin waxaan ka codsanaynaa in weliba si amarjansi ee dowlada guusha aga gaarno gaarin darteeda nimankaas aan wadda kaaga furayno ninka aada disheen eh, shabaabka ah ee eh, markaasi eh, ka talinayay deegaanka xaramka magaciisa ma sheegi kartaa magaciisaniyo xuseen baa la yidhaahdaa xuseen cabaas wax saasaa loogu daraa labadaas magaca kulligaasa inta dhibaatadan intaan la eg aada la kulmayseen deegaankaasoo idinka ma joogi jirin oo soo halkaasi deegaankuma ahayn deegaankaasu aniga ku dhashay waana yaraanteyda lega lega soo qaaday marka xamar baan ku badbaaray markaan yaraanteyda markaan xagga lega soo qaaday kadib hadda booqashaa u tegay wadankii soo booq adaan isireen hadee kolley waxaan u noolaa weyn aan aada iyo aada indhahaynan u fiirsa weyn xumana fiirsa weyn mamaadka dadkeena lagu hayo shan bilood baa joognay shanta biloodna go-aankaasa ku gaarna waana kusoo kala faataxina ayagana waajibkooda marsiinay annagana ilaahay waa naga soo baayey haddana alharimayno haddii ilahay nafna ugaasi kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah ciidanka dadka deegaanka wuxuu u warameeyey waryaheena farxaan maxamed xuseen qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku barnaamijka xog wareysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinka gimaani ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dalalka carabta ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan sidii loo wiiqi lahaa damaca etoobiya sidoo kale beri waxaa lagu madalsan yahay in uganda uu ka furmo shirka urur goboleedka igad waxaa laga hadlayaa xiisada gobolka iyo sidoo kaleetaba israel dhibaatooyinka ay ka wado dhulka reer falastiin rofesor maxamed cumar daraxa una dhuundureela arrimaha carabta ayaan arrimahaasi isla falanqeynay shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda ee carabeed ee looga hadlayay xaaladda cusub ee kusoo korodhay bandiqada geeska africa labadaraadle intii dowladda ethoobiya si xadgudub ah oo ayada heshiis is aan sharci ahayn ay la gashay eh, runtii muuse eh, biixi oo markaa ah, iyada ku andacoonayso in bad iyo beriba iyada ay tay ka hesheegeed eh, oo hankeeda uu yahay inay ku yeelato saam badda cas oo ujeedo badan oo taana maaragtay laga leeyahay iyada iyo dowlada gadaalka marka shirka badii uu ku lahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xamse cabdibare waxay ahayd mid aad iyo aad runtii u taabataka dhammaan ee shirka inta kasoo qayb gashay ee golaha wasiirada carbeed ee arrimaha dibadda siiba diblomaasiyadda ee eh, baryahan ee eh, soomaaliyana ee sare usii kacaysay oo meelo fara badan adduunka dowladaha waaweyn iyo ururada caalamiga intaba eh, ee saakidantii ugu dambaysay ee whitehouska ama aqalka cad ee maraykanka iban ka soo saaray iyo iyo taageeridda ee runtii aan kala go' lahayn oo sida joogtada dowladda soomaaliya ee eh, iyada inta eh, jecel nabadda iyo deganaanshaha geeska afrika mandiqada ahaan ka sokow iyo dhowrista qawaaniinta ee eh, sharciga ee maratay dowliga ah ama aan iraado international lawoga ee markaa ay xadgudub ku tahay waxa iyada ay samaysay dowladda ethoobiya iyo damaca waalan ee iyada ku jira runtii waxaa lays odhan karaa dowladda soomaaliyeed guul hore iyo midda hadda ee jaamacadda alcarabiya ee markii labaad iyo saddexaad qaraar iyo kii baarlamaanka carabta ka horeeyey waxay u tahay runtii guul siyaasadeed oo aada u sarraysa oo ay ka soo hoysay fagaaraha caalamiga iyo kuwa heer gobolba shirkan jaamacadda carabta qaybna uu ka ah aaladda fogaan aragga zoomka ra-isul wasaare uu kaga qayb galay go-aanada ay soo saareen ee ku aadan in la dhowro madax banaanida soomaaliya ethoobiya oo kale fariintaas sidee ayay u qaadan kartaa ethoobiya iyada waa qariska tuurka ee meesha ka arrimeeya waxaad o dhan qardajeex iyo midda kale ee iyadana ee aan isaga ee adduunyada ay la yaaban tahay dal suverenitigiisa iyo siyaadadiisa ama qaran ee haysto ictiraaf yani dawli caalami ah iyo mid ururo baleedyasanahay haddii markaa ee xadgudubka aiya ee aanu aragtay runtii boolxooftada ee inta badan ee ayada uwan waxaa loo arkayay qof innaba yani mas-uuliyad iyo yani inuusan ku soconin ay tahay xadgudub qaawan waxa isaga uu la yimid ee uu doonayo inuu ku hantiyo qeyb ka mid ah dhulka soomaaliyeed iyo baddeeda iyadoo horeyna dowladdaasi eeyada gumaysigii ee waagii ee kun sideed boqol sideetan iyo afartii dowladdii keliya ee ka qayb gashay shirkii partition of africa ee lagu qabtay berlin conference oo ayada ee african ahaan reserve area ee ayada ay ahayd dhulkii soomaaliya ee haddana weli ay ku fadhido haddana inay soo haweysato oo maanta ee aanan xuduud badeed talaabtay toddoba boqol maarta kilomitr meel aanan ka sokayn halka iyada ay doonayso inay ayada ay ka dhigato base ama saldhig ciidan oo markaa oo ayada ay ku carqaladaysa maraakiibta ee maraysa ee ganacsiga iyo baabilmandab ee ayadana ay tahay meelaha ugu muhiimsan ee adduunka ee ayagana sidaas oo kale saameyn ku leh ee maraakiibta ee badda cas ee gudbaysa iyo ayadoo usii socota misena weliba inay ayada dhuunta u fariisato suweys kanaal oo ah meesha halbowlaha u ah dowladda masar iyadoo horeyna ee uu kala dhexeeyey xafiiltan oo wejiyo fara badan leh oo webiga niil ayada iyo sudan iyo masarba ee ethoobiya ee arrintaasi waanwaan fara badan dhowr jeer laga sameeyey oo laysku qabsaday arrimahan oo dhan ee ujeedka ka dambeeya ay tahay in baddaas cas ee iyada ee ujeedka ay ka leedahay iyo dowladaha iyada gadaalka riixayaba inay dhibaateeyaan ummadaha ku nool mandiqada carabeed iyo inay khalkhal geliso waxaa afka carabiga lagu yidhaahdo alamni alqowmi alcarabi dhinaca kale waxaa lagu madalsan yahay berri oo sideed iyo tobanka bisha ay ku beegantahay january in uganda uu ka dhaco shirka igad dowladda etoobiya waxaa laleeyahay shirkaasi ay ka meermeereysaa inay kasoo qeyb gasho arrinta falastiin waa lagu waa looga hadli doonaa dowladana dowladda federaal ka codsatay dowladda iyadoo hadda xaalad kale ku furan tahay oo difaacida dalkeedii iyo ah sidee falastiin ay tahay inay xilligan oga hadasho waa mahadsan tahay falastiin waa qadiyad carabeed waana dal soomaaliya sida mas-uuliyad ay oga saaran tahay dal kastoo carabeed jaamacaddu alcarabiya sida hiilka annagaba naloogu yahay in loo wada hiiliyo iyadana ay tahay arrin dhow ah oona gar ah oona wax waajiba weliba taasi markaan ku hooga tusaaleeyo ayaan le waxaad la socotaa in south africa ee maanta dowladda ee iyadana ee isticmaariga ah ee dhibaatada weyn ee falastiin u geysanayso iyo wixii ayada ee maanta ee iyada gaboodfal ee ay samaysay ee adduunyada ee runtii aad ka maartay ee u saamaysay ayaa waxaa maanta dacwad ku furtay oo maxkamadda adduunka ee ayada ee haig ee maanta la hortaagan waa south africa south africana maanta iyada iyo israel xuduudna ma laha south africa jaamacad walcarabiyana kama tirsana laakiin damiir bini aadannimo ayaa dhaqaajiyey dowladdaasi oo iyadana maanta xaruntii baarlamaanada carabta iyadana ku taal nairohda ee midooda africa ayaga ay ku yaalaan iyo sida ayadana ee runtii wanaaga ee ay u doonaysa iyo adduunka cadaalad in la helo iyo xadgudubyada ee maanta ka dhanka ah ee weliba aadka looga doodayaysaan la socotid baarlamanka koonfur africa ayay haddana maanta waxay taariikhda ku gashay inay ayada ee la hortagto oo ay maxkamad la fuusho israael taana waxay u tahay laftirkeeda guul haddii dowladda soomaaliyeedna iyada laftirkeeda sidaasoo kale palestine ee iyadana qadiyadeeda ay horgeyso maadaama caalamka laga doonayo nabad waxa ee adduunka ee heshiis lagu yeynaa in laysku xaq dhowro inay tahay wax la yidhaahdo territorial integrity oo ah maaragtay waxa hadaanan laysku ilaalinin oo aanan laysku dhowrin oo adduunyada oo dhan iyada ay keeni karto dhibaato oo u horseeda haddii xataa markay u yar tahay in adduunka ee xarbiga hadda laga baqayo loolanka socdo oo badaha xaggooda ee istraatiijiyada geopolitics ahaan kulli dhammaan ayaga inay timaado arrin adduunyada oo dhan ee ayada aanan dan ugu jirin balse ay ka bilaaban karto dowladaha qariska tuurka ah sida etoobiya iyo israa'iil oo kale etoobiya waxaa muraawaqa yacni dawacad iyada soo jirtay boqolaal maaragtay ee sanadood oo ayada caan ay ku tahay waxa ay samaynayso hagardaamadeeda hanka hadda maanta ee maaha wax abiyi bilaabayo ilaa iyo mililig sidaas bay soo ahayd dowlad damac fara badan caqliga xun iyada uu ku jiro waa tii kacbada abraha xataa intuu hogaamiyey ee isaga ninkii la oran jiray ee isaga isku dayay inuu kabcada uu weeraro uu dhibaatobalkaasi balkaasi uu u geysto ilaahayna uu ku soo saliday maaragtay suuradda alam tara ma aragtay markii aad akhriso tayran abaabila tarmiihim bixijaaratin min sijiil marka ummata inkaaran oo runtii marka loo fiiriyo ayadoo dhammaan hadda ayada etoobiya ay ku furan yihiin laftirkooda problemka kada uu raadsanaya mid ka sii weyn ee qowmiyado fara badan ay ka soo horjeedaan oo amaxaarada ka mid tahay oo tigrayada ka mid tahay oo qayb xataa oo aan oramada laftirkeeda ee asaga aynan isku fiicnayn gudihiisa ayuu doonayaa hadda inuu iska jeediyo oo maadaama fashil siyaasadeed iyo dhaqaalo xumo ay soo wajahday isaga iyo muuse aragtidaasay ka midaysan yihiin laakiin waxa hadda ee ama uu oga warwareeganayo iyo wuxuu usoo dhexgalayaba african union iyo maarta iyo egad go-aamadooda ayaa meesha beerlaxawsi iyo jilicsanaan inta badan ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan inta badanna waxa ayaga ay ka yidhaahdaan waa wixii maamaadii reerkiisi maayo waxna ha sheegin waxaa sheegtana ha waayin ama ludda jecli ama lafta jecli waayo sida baarlamaanka carabta iyo hadda jaamacadda alcarabiya iyo midkeedan wasiirada arrimaha dibadda ee maanta prime minister xamse uu kaga qayb galay zuumka sidaasoo kale go-aamo oo u dhigma ee ad adag inta fara badan sida ay maanta ay u dhigayaan uma muuqdaan olready marka loo fiiriyo african union waxa iyada ay soo saartay si jilicsan oo wadahadal in laga galo hadee taana meesha ma taalo kaasi wuxuu ahaa rofesor maxamed cumar dalxa hadday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku tegay gigya gigisbedelay garya garisidii gelingelin ka daxog waraysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goordhow gaaray dalka uganda halkaasuu kaga qeybgelayay shir aan caadi ahayn oo ay madaxda urur goboleedka igad kaga arinsanayaan fargelinta etoobiya ay ku sameysay madax banaanida iyo midnimada dhuleeda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha iyo wafdiga ay wehelinayaan ayaa sidoo kale ka qeybgeli doona shirka isbahaysiga dalalka dhexdhexaadka ah agaasimaha dhinaca warfaafinta madaxtooyada dige ayaa ka waramay magaalada kambala ee dalka uganda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halkan waxa uu kaga qaybgeli doonaa shir aan caadi ahayn oo madaxda urur goboleedka egad ay isaga imaadeen faragelinta dowladda etoobiya ay ku samaysay madax banaanida dhuleed iyo midnimada qaranimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale waxay ka qaybgeli doonaan shirka isbahaysiga wadamada dhexdhexaadka ah kaas oo isla magaaladan kambaala ka dhici doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ay halkaas kusoo bandhigi doonaan baaxadda xadgudubka etoobiya ay ku samaysay midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya iyo dhibaatada ay ku yeelanayso xasiloonida iyo nabadda gobolka iyo guud ahaan caalamka wafdiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xoojinaya go-aanka baarlamanka federaalk soomaaliya ay ku laaleen is-afgaradkii sharci darrada ahaa ay kala seexdeen ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madaxweynaha maamulka somalilan kaas oo khilaafsan heshiisyada labada dal mabaadiida aasaasiga ah ee midooda afrika xeerarka heerigad iyo heer caalamba kaasi wuxuu agaasimaha dhinaca warfaafinta madaxtooyada soomaaliya digi oo ka waramayay socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku gaaray dalka uganda markana ah, waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena xog waddankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan yaduulayo soconaya baddayaa dawaafaya yadabaalo aadaya wejigii lughaya iyo yase yilac doonaya wajiliboodhay daaradayda dhaqdhaqa weeye fiisa lakama doonaayo baasabora daanhaw keliine alanduulada ma lahe oromay aninakiindigay ninka duulayow heedhe hadhow muran ma doonaayo haddii leenku kula deego haddii daadka kula taago dib haddaad u soo noqoto dembi anigu anigu kumalihi lihi waar walla weynay haddaa hawada ka celiseen waftigii itoobiya ee noo soo socday ictiraafka noo siday dee dhulkaannu soo marinaynaa war tafasow hargaysa oroma ka tuugsataa joogtee car ma keeni kartaa abiy axmed afkaday kuwa tuugsanaa shaqa weyn haayaan beebeenna u malaysaa warkalamaanay waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaaye maagteen mitid farayar midhihii bataa kama mahaashaane itoobiya siday maagtay iyo malihii beenow aryaa waxaa kaloo la yiri mida midhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii qabi iyo heesa amani wano khatanamiya tafasow dhulkuleha martiyoonay meelka koraytoba maanyo unulenla markab adaleetama ka duulu doona bravo waab gayrarati laakiin aanakho baa iyo boqol waa joogtaa war dawlad ma soomaalidiiyo damaci beenowye dabaabaad inaan heli karniyo danabyo baasuuke ama aan isdaafici karnaan codar ku daahnayne dulmi iyo anaaniyo haddii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhiga dirir ha loo xayto bilaahi dagaale dagaale ma fiino anaka waa rabnaa isadhaxgala waay jaceyla walaalinimo way aryadhaha hadda ka hor dulmigii itoobiya waa kii la yidhi diidnaye ogow dalkayaga ninkii doonayayow inuu duudsiyaa rabow annagu diidnaye ogow abdulow runtaa daahaynu qabataantana fuulayn walno ogaaday lankihana dama duhur soomaali dablaku hurye armadayo ciyaartoydii baydhaba waa la soo celiyey miyaa tiri waal wala weynay diyaaradda iyo wafdiga hargayse laga celiya annagu waa ka dibaaqaynaa waxaana moogtii inaannu qaran madax bannaannahay haddayga wallaantaa la yskaga hadhayn dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray bardawaqlowbowe ciidankaad ku faanaysa gooja ku baran soconee dariska waan la hadlayaa waxaan dirayaa fariin nabadda waa daadahshaa ninkii taa diidanaya dab iyo huluc u yaal waaqlow dariska kadoy ama kadiima laarey doorashadii oota dareenka ka galo waar balmadayo biyacab warkalamaanay war ma haysaane maanta diyaaraddii wafdiga itoobiya hargeysa u waday waa laga celiyey ow haddama birikdaar baa hawada isu taagtay war hawadaa kale wareeg laga yidhi birgaada dhiibanana wal ku diiday baawe waa iska dhulkaadhinaysaa xarka alamiqa waa ilaalinaysaa walaahi heer ilaalinaysa korgaagu ha markii hore soo doontay <laughs> war hadda boor isku qaris weeye boor isku qaris weeye tabar baa u run sheegtay warwarka naga dhex gelinine wafdiga markii la celiyey tii shacabka waa la ogolaaday inay soo degto war si fiican ma loo baara shacabka inay ku dhex dhuuntaan sow lagama yaabo <laughs> siyaasadayna qoto dheer maalafahma qaro tafasow bilaasaan kooday aamiinkiiyo ninkiilashagayane maalantiininkiilashagayane saas oga warya naw igawale madabe oromada nooga dhow walba halgasalku bay ku yimaadaanin oromadu warwaaqle bilaashu oromada u xijinayaa madeeye raiisul wasaare xamse wuxuu yidhi muuse biixi somalilan inta bini haashim iyo quraysh ka saaray abtirsigii durriyaddana nasakhay ayuu laftinnagaa dalaq siiyey warkalamaanay waxba ladiima sheegi karo in yarba warku waa naga qastaane hayadda duulista hawadu war saxaafadeed bay soo saartay waxay sheegtay inay hawada soomaaliya ka celisay diyaarad wafdi etoobiyana sidoo sharcidaro ku socotay oo aan wax fasaxa qaadan iyo ruqsad waxayna dhaheen ma aqbali doonno hawadeenna in lagu xadgudbo duullimaadka shacabkuna waa sidiisiiyay dhaheen laakiin cid kaloo dulmi ku socoto ma mari karta hawadeenna hayaay war diirad bay ku eegayeen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii dadka loogu talagalay now oo xaggaana miyaa nagaga keenteen war kalemaanay war mahaysaane dhammaan soomaalida waxaa muuqata eh. inay isku raacsan yihiin xadgudubka etoobiya in laga hor tago eh. maantana waxaa war saxaafadeed soo saaray eh. siyaasiyiin isugu jira madaxdii horee dalka soo hoggaamisay iyo kuwa hadda haaye iyo kuwaba mucaaradka ka tirsanaa jiray waxayna kale yihiin magacyadoodu sheikh shariif sheekh axmed shariif xasan sheikh aadan cabdiweli maxamed cali gaas cumar cabdirashiid cali sharmaarke xasan cali khayre ridwaan xirsi maxamed cabdiraxmaan cabdishakuur doctor cabdinuur sheikh maxamed cabdulqaadir cosobla cali iyo cabdinaasir cabdulla maxamed oo dhammaantoodba si wada jir ah u soo saaray duulaanka guracanaya etoobiya si wada jir ah in looga hortago wadabana iga siiya diidnay bawaysi ma afaraynin fasa amxaarow samigay cabdulana waxuu ku leeyahay how eh. badyaa webi iyo bannaan eh. la maayo waana been eh. badya webi iyo bannaan la maayo waana been abudulow adhiya samiqa xarika way warwar mahaysaan madaxa shirkadda etobian airline misfintisow isbin istisna ununka xaa noogu jira war ninku b b c waraysi siiyeeye wuxuu yidhi diyaaradii wafdigeenna sideeye hargeysa u socotay adhisababa ka duushay waxaa lagu qasbay inay dib ugu soo laabato adhis ababa nawar maxay noogu soo sheegi waayeen ubawma erboodkaa ku sugayseenba nawar hadday sidaa u cabsanayaan maxay qoraxda noogu dileen war diyaaradda wafdiga etoobiya sideed la celiyey waxaa la soo bandhigay hawada meesha ay ka maraysay marka la celinahayey waxaana la sheegay jigjiga dusheeda inay maraysay halkaa haddii aad soo dhaaftana adigay kuu taallaa la layidhi warbow suuqyada iyo waddooyinka muqdishosaa kaamarada ugu xirteen hadda miyaa erkana kaamara ugu xidheen waar bashiiroo buntland laftigeedu nagama howlyaro iyaduna goonnibay isku taagtay berriba adigana hawadan laguu fadhiisan doonaa warbowtaa cid kale kadhaa ma jidho war kalemaanay warmaysiine shirka igad itoobiya waxay sheegtay inaysan ka qaybgelayn warbow waxay la tagaan nin miyay waayeen waarmadayo maxaa la aamay war xildhibaan cabdiraxmaan abshakuur wuxuu yidhi marba itoobiya haddii ay ka baaqatay shirka igad inay ka qayb gasho soomaaliya diblomaasiyadda waa uga adkaatay sababtoo ah igad waxay ahaan jirtay urur itoobiya danaheeda ka shaqeeyo waxay doonto ay ku fushato maantase waxaa muuqata siyaasaddii igad in looga adkaaday soomaaliyana booskaasay la wareegtay benben waa iska dhaadhiisi walaahi dani aan layna waa jiijiifanayna waa soo kicina jibulamaasi katar waanahay aryaa tafasow waan ogtahay waana naadiise nagaamiyaad wax ku naaqe waan ogtahay waana naadiise nagaamiyaad wax ku naaqe amiin waan ood weysi nafti naqa badi naqa anaqadhi naqa naw oo faysal caalo waraabe muxuu noo wanjalay haddaa halkaynu joognaa ma hirsana ma hilinba ma dhulkii hoosa waaban heeda daabe war kalemaanay warmaysiine ra'iisul wasaare xamsan wuxuu khudbad ka jeediyey shirka jaamacadda carabta waar somalilan hala ixtiraafo intaana dhulka xaraashin miyuu yidhi alxabashiyiin alahmayriyuun laa yataarafak walaa yatamanag yarey waryamadhey anika corimo waaya habasha manihin nin intaan la aqoonsan dhulku ku bilaabay haddii tiraafno arrinkuu fali doono isweydiin ma lehe sidee loo aqbalaa war annagu dhulmaanu ibsana waanu karaynee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka ania lagu qabto runtaa waay annaga wax tiraafinaa wartasafow fidna hurida lama toosiye ficilka qaar daaya war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo ninkii beeciye sayladana geeya waxa uu ku soo gadanayaa soogunnimo maaha warka waa naga dhex gasheene ra-iisul wasaare xamsan shirka carabta wuxuu uga qayb galay qadka internetka khudbad kululna waa u jeediyey etoobiya iyo damaceedana waa ka hadlay israa'iil iyo xasuuqa falastiina ay ku haysana waa ka hadlay waraa horta kaali soomaaliya aydhibtira badina afrikaana miya caraba miya orabinima gashi tafasaw dadka badakasi banu haashimaanune yeeren laakiinna ma dheeyow eh. hadda coriimo waay nawar anugu oramaya carab midna ma nihin warwaaqlow ma degana warkaadu yebalda uun isugu beer waha kuugu daran sheeg halagaada weeye naw arde annaga aqoonsi baa noogu daran anaba kusiye maha kale rabata naw waar maxaad badna siisaa hawadii baa lagaa celiyey kowdhinow samir dhulkaasoo marina war kalmaanay war ma haysiine afhayaanka aqalka cad ee maraykanka oo uu dhinac taagan yahay xogayaha gaashaaniga ee maraykanka war kulula ka soo baxay somalilan ha la xisraafo miyuu yidhi war naga joog waaqlow warkaa naloo wadaya ixtiraaf baa kuwaalae war warkaa naga dhex gelin afyeenka maraykanka wuxuu yidhi faragelinta etoobiya ay ku haysay soomaaliya iyo heshiiska dhex maray iyo etoobiya waxay khatar ku tahay amniga geeska afrika iyo amniga maraykanka waxayna lid ku tahay dagaalka lagula jiro argagixisada mana aqbalayno aryaa reer miduggu markaasoo kale waxay yidhaahdeen safaray ka kacday war sacuudiga oo dowladaha etoobiya taageero ugu weynaa wuxuu yidhi madax soomaaliya in lagu xadgudba ma ogolin war etoobiya intaasoo dhammaa la hadashee eh. dhiman dhiman miyaa xayla soo taagan yihiin war nin ooman biyo lagama celi karo yaa hadday sun ku jirtane waar dee annagaa siinayna war gabaraaddi ka hor banaanbaxyadii dhacaya ka hadashu waxay tidhi eh. abiy axmed oo haddaad bad uxiise qabto eh. webigaada cusbu ku darso ee hana wareerin war gabar kaloo bannaanbaxa ka qayb galaysa iyaduna waxay tidhi ilaahay abuurta etoobiya badla'aan dhigaye sidee muuse u siin karaa bad ilaahay ku abuurtay eed ma ku arka ayaan daran war kalamaanay war ma haysaane wiilkii madaxweynaha maxamed xasan shiikh maxamuud maxkamaddii la saaro waxay sheegtay shilka uu galay ee muwaadinka ay ku dhintay inuu ahaa mid caadi ah wax ka siina aysan ku jirin waxayna hadda ku xukuntay sagaal boqoloo dollar warwarkii mucaaradku ay shacabka ku marin habaabinayeen suuq ma yeelan waaye war kalemaanee war mahaysiin abwaankii layidhi jilibu u fakaday nigeeye xali uu soo hadlay war ma hargeysuu ka soo hadlay war meeshuu jooga ma sheegayna wuxuu yidhi boqol maalmood kadib waa idin salaamaya soomaaliyay wixii hadda kadibna telegaraamkaas kala soconaynaa war abwaanku boqolka maalmood eh. mucaskar miyuu ku jiray war dad badan oo warkiisa commenti ka dhiibta waxay dhaheen intii wax kaa sheegtay oo ku xamatay kuma jirno war marba haddii telegraam u aaday inuu jilib jooga iyo caddaatay war nabadii nool intii nageeye la weysnaa waxay ummadda u sheegayeen sidii igraan oo kalea inta la dilayaa la qariyey war nageye waa soo hadlay igraana soo hadasha maxaa loo dhihi way war kalemaane war ma haysiine siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxay kenya ka dalbadeen wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan geeri iyo nolol inay meel ku soo sheegaan sababtoo ah isagoo nairobi jooga xogaa la waayey in la afduubtayna waa la sheegay war wasiirka amniga jubbaland dhowmaal wuxuu yidhi dowladda kenya waxaan kala hadalnay inay raadiyaan cabdirashiid janan caddayn buuxana ay keenaan war cabdirashiid janan soo xamar ku xirnaa la waaye waxaana la arka soo kismaayo taagane ama haddana meel kale ka soo hadlaa warormuudiyo nabasugudi maxaa lagu dhexdhexaadiyey war qoraala dowladdu soo saarta waxay ku sheegtay in heshiis laga gaaray khilaafka yaroo taagnaa hormuudna ay amniga la shaqayso dowladduna ganacsatada ay xaq dhoorto qoraaladii la isdhaafsadana hawadaad lagu cunay waa la saaray war xalay dhalay miyaa laga soo qaaday war madaxweyne qorqor oo digrooto soo saaray wuxuu dugsiga hoose dhexe iyo saree degmada xardheere ugu magac daray allaha u naxariistee taliya shahiid suul nuuge magaciisaa lagu qora miyuu yidhi urur mahaysaana ree xardheer waxay u dabaal dabaaltegeen sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii laga xureeyey argagixisada dadkii xureeyana allaha u naxariistee taliya suulnuug ka miduu ahaa waana mudan yahay in dugsi iyo magaalo iyo goobo muhiimaba loogu magac daro war xildhibaan waa wuxuu yidhi allah u naxariistee taliya suulnuuge wuxuu ahaa daljirka soonoo la hubo allahayow nin daacaada allahayow nin daaliina deeqdaada ha uu siimin xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo ku walaaqo adigaan ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adigaan ku sababe

kala soocay kala saar labadoo kala soocay kala saar labadoo kala soocay kala saar labadoo kala soocay ayaynoo sinnaadine haynoo kala soo keeyaan ayaynoo sinnaadine haynoo kala soo keeyaan ayaynoo sinnaadine haynoo kala soo keeyaan